bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd xadiidkii xal inoogu dambeeyey ayuma imra'atin nakaxat bikayri idni waliyiha waxaan sheegnay in laga faa'iideysanayo nikaaxa welila-aanta inuu ayna waxba ka jirin oo baatil yahay waana sida naska xadiidka yahay waxaa kaloon ka faa'iideysanay nikaaxa baatilka ah haddii uu ninku ugu galmoodo xaaska ama islaanta ugu galmoodo meher bay yeelanaysaa taana xadiidku waa inoo faa'ideeyey haddii sidaa ilmo ku uur galo oo sidaa ilmo ku yimaadana waa ilmo sharci ah oo ninkaa iska leh waa ilmo abtir leh iyaduna hooy u tahay isaguna aabooye lianna sideedaba sida sheikhulislaam ibnu taymiya iyo keyrkii ay taqriirinayaan waana sida saxda ah jumhuurtuna qabaan ninku markuu haweenayda u galmoonayo hadduu rumaysan yahay inuu xalaal ugu galmoonayo oo wuxuun caqdi ah wuxuu caqdi moodayo meher moodayo intay dhex mareen isagaa markaa ay la tahay xaaskaagii baad u galmoonaysaa hadduu niyadaa ugu galmoodo ilmuhu mar walba waa ilmo sharci ah saas man ilmuhu waa ilmo sharciga intaasu wuxuu ku qaadanayaa nasab saxa ku qaadanaya maalan naag buu wuxuu mooday xaaskiisii xaaskiisii buu mooday markaasuu u galmooday isagoo la tahay inuu xaaskiisa u galmoonayo ilmaha sidaa ku uurgalay ilmahaasi waa ilmo sharciga walow labadooda xarigba yuusan isu haynin maxaa yeele ninkan markuu haweenta u galmoonayey waxay la ahayd xaaskaagii baad u galmoonaysa sooma marka niyatu naakix ayaa ilmuhu wuxuu ku helayaa nasab sharcina ku noqonaya marka haddii la doono caqdigu dib faasid ha ka noqdo ama baatil ha ka noqdo laakiin marba hadday moodayaan inay isu mehersan yihiin caqdigu sax way talabaadii waxa weeye cuquuddii hore ee horay u dhacday islaamka ka hor jaahiliyadii dhacday nebigu sal lla alay wasalam iyo gaalada cuquudda dhexdooda dhacda ee isguursigooda kuma noqon jirin markay soo islaamaan haddayba yidhaahdaan waan isqabnaa dhaqankoodii iyo diintoodiina ay isku guursadeen sidaasay reer ku ahaanayaan islaamku intuu soo qabta dhihi maayo waan isu isukin guurinaynaa hadday maalan laba christiyaana hadda soo islaamaan qoys christiyaana soo islaamaan oo isqabaan oo kaniisadda isu guurisay annaga dhihi mayno guurkii waan idiin cusboonaysiinaynaa sidooday isku qabaan wahaakadaa dhaqamada kale dadka isku guursadana waa saas lama hayo nebi maxamed sal alay wasalam intii dad soo islaamahayey isaga oo dad soo islaamay caqdigii waa laydiin saxahayaa oo haddaa islaamnimo laysugu kiinimherinayaa lama hayo cuquuddooda iyo ama tan ha noqoto ku saabsan ganacsiga beeca iyo shiraha ama tan nikaaxa ku saabsan cuquudooda intayna soo islaamin sideedaa loo daaya taasina iyaduna waa masale meesha ku jirto waxaa kaloo xadiisku inoo faa'iideeyey oo faa'iide ah haweeneyda haddii loo waayo weli ama weligeediiba la gaari waayo meel lagala xidhiidhana la waayo ayadana jihada guurinaysa xadiisku wuxuu yidhi waa sultaanka waa madaxa muslimiinta meeshaa jooga ruuxa mas-uulka waa suldaan la yidhaahda ayib suldaankaasaa marka wilaayada la wareegaya isagaana weli u noqonayo o guurinaya suldaan haddii la yidhi bimacnaa waa ciddii muslimiinta meeshaa deggan mas-uuliyad u haya ama waa madaxii ugu sarreeyo madaxweynihii ah ama waa dadkii isaga matalahayay oo dhulkaa ka talinayay ama haddayna dowladi ka dhisnayn sida sheekhul islaam ibnu teymiya uu leeyahay cashiirada iyo qoyska iyo qabiilka ugaaskooda baa suldaan ah ilahay heerkaasaa la gaadhsiinaya ugaaskaa la wareegaya isagaana ku guurinaya suldaannimo ku guurinaya innagoo kale markaan waddanka joogno qadaayaadka noocan oo kaleeto o waxaa iskale qudaaddaa iskale gabadhii weli loo waayo qaadigaa loo geynayaa isagaana guurinaya ama inta wadaad meelahan loo geeyay in la yidhaahdo way kaa xaakim yeelatay oo way kugu wareejisay iska meheri taa iyadii waxa weeyaan mas'alo meel adag haysata ma ah walow bacdu ahlilcilmi ay yidhaahdeen laakiin waxay ka hadlaan markii meesha aan suldaanna joogin weligeediina la waayo nin muslimiinta ka mid ay markaa xaakim ka dhigan bay leeyihi oo markaasi waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd bay markaa noqon bay leeyihin salatu taxkiim meeshaasay geli karta ayb wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi laa tunkaxu lama guuriyo alayimu haweenaydii nin la-aanta ahi ayimka ruuxaan reer lahayn oo dhan baa ayim la yidhahda wa ankixu alayaama minkum wasaalixiin ayaama waa jamc jamcu ayim waay laakiin halkan waxaa laga wadaa ayimka sida xaadiista kale ay kutusayaan ama jumladan ka dambaysa xataa laga fahmayo ayimka waxaa laga wadaa haweeneyda guur u hormaray saas manaa hadda haweeneyda garoobkaa ah ee guur u hormaray laa tunkaxu lama guuriyo alayimu haweeneyda garoobkay horay loo guursaday ee nin soo martay lama guuriyo xataa tusta'mara ilaa amar la weydiiyo ilaa amar la weydiiyo inay amarto walaa tunkaxu lama guuriyo albikru gabadha aan weli la guursanin ayadana lama guuriyo xataa tusta'dana ilaa idan la weydiiyo qaaluu waxay dhahdeen yaa rasuul alla rasuulka ilaahayow wa kayfa sidee buu ahaaday idnuhaa gabadha yarta ah een weli guursanin idankeedu see wey qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam an taskuta waa inay aamusto muttafaqun calayhi xadiidku wuxuu inoo sheegay dumarka hadday gabarhta iyo hadday garood tahay toona taladooda la'aanteed lama guurin karo tal gacan dhaafo layskama guurin karo hadday horay rag soo martayna waa in amar la weydiiyo oo maxaa laga wadaa tusta'mar waxaa laga wadaa siday culimmadu leeyihiin raajixana ah waa inay caddayso halay guuriyo ninkaana hala ii guuriyo waa inay dhiirato ilaa ay amar kaa bixiso lama guurin karo way xishootay iyo way hadli weyday iyo way aamustay iyo muxuu ah way afgoobaadsatay iyo warkaas socon maayo waxaa la rabaa tustamar amar baa la weydiinaya hadday amarkii ka warwareegto faraha laga qaadi lama guurin karo wala aabaheed walaa awogeed walaa walaalkeed cidina ma guurin karayso tustamar taas amaa gabadha weli aan qaan gaadhin gabadha waxaan dhihi laha weli aan la guursanin guuru u hormarin ayada tustadan idan baa la weydiinaya istimaarka iyo isti'daanku way kala adag yihiin istimaarka ka adag oo isti'daanka ayaa ka fudud saas daraaddeed isti'daanka idan weydiin waayo calaamad kasta oo ku tusaysa qariino kastoo loo laga faa'iidi karo inay idan tahay ama laga garan karo baa ku filan ama istimaarka laga rabo sayibka laga rabo ayadoo waa inay cadayso saas daraaddeed baa nebigu wuxu uhi sal lay waslam markii la weydiiyey kayfa idnuhaa gabadha yarteen weli guursanin idankeedu see weye an taskuta waa inay aamusta buui markii la yidhahda hebel ma lagu guuriyaa raalli ma ku tahay waa inay shib tidhaahdo hadday shib tidhaahdo macnaheedu waxa weeyaan waa la guurin waan ogolahay wey macnaha oo maxaa iyada intaa loogu kaaftoomay waxaa loogu kaaftoomay way xishoonaysaa xishoodkeedaa garowsha leh haween rag taqaano ma lamayna soo dhaqmin waxaan sheegidiisa xataa ka xishoonaysa soma marka keliya aamuskeedaasaa ka dhigan halay guuriyo tan laakiin garoobtay ragga soo martay ayadu warka way garan soma waxay ka xishoon ma ah warkeeda inay caddaysato ayada muxuu ahaayey nina uga xishoon mayso saas daraaddeed baa la yidhi tustamar labadoodabana waxaa laga faa'iidaysanayaa weli la'aan ma guursamaan xaggee laga faa'iidaysan waxaa la yidhi midda hore tusta'mar amar baa la weydiin laakiin waa la guurin sooma isma guurin karta wa tan kalena tusta'dan idankeedii marka la helana waa la guurin yaa guurinaya weligeedii labaduba weli baa u baahan yahi saas man muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkaas soo saaray an ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay wasalam qaala wuxuu yidhi asayibu haweenayda garoobta ihi axaqu iyadaa u xaqnimo leh binafsihaa nafteeda min weliyihaa weligeeda iyadaa uga xaqnimo badan ah, nafteeda iyadaa cid walba ka mudan iyadaa cid walba uga xaq leh ah, weligeedaa layidhi cid kalena iska badaa asayibu haweenta garoobtii axaqu iyadaa u xaqnimo badan binafsiha min weliyiha weligeeday uga xaqnimo badanta waalbikru gabadha yarna een weli guursaninna tusta'maru amar baa la weydiin wa idnuhaa idankeeduna sukuutuha aamusideeda waay rawaahu muslim baa weli xadiiskii horay la mid tahay oo meeshuu inaga yidhi alayimu yukani wuxuu ka yidhi asayibu macnaheedu muxuu yahay alasayibu axaqu binafsiha min weliyiha weligeeday ka xaq leedahay culimmada qaar baa waxay u fahmeen iyadoo weligeeda la bay iska guursan kartaa fahamkaasina faham saxsan maaha leanna mas'alada axaadiista ku soo aroortay marka la kulmiyo waxaa laga fahmayaa sidaasii ka gedisa waxaana raajixa culimmada odhanaysa hadday garoob tahay iyo hadday gabadh tahay labadaba idanka weliga la'aantiis ma guursamaan kutusayo xadiidkii caaishan soo marnay ayuma mra'atin buu ihi ayuma mraa waa min alfaadi alcumuum lama kala qaadin halkan marka macno kalea laga wadaa macnaha laga wadaayo waxa weeye gabadha garoobka ah haweenta garoobtee guuru u horreeyey awoodda nafteeda ay u leedahay iyo awoodda weligeedu uu ku leeyahay waxaa ka badan awoodda nafteeda ay ku leedahay laakiin macnaheedu weli male wey welila-aan bay iska guursan kartaam maxaa yeele waxaa laga fahmayaa laba xaq baa meesha jira oo xadiisku sheegay xaqu lweliyi iyo xaqu sayib fii nafsiha sooma labadii xaq xadiisku wuxuu sheegay inuu dhan u culus yahay oo dhanka garoobka uu u culus lahay oo iyadoo ay nafteeda uga xaqnimo badan tahay laakiin xaqii kalena wuu sugayoo axaquda waxaa laga faaidaysanayaa ishtiraak baa laga faa'idaysanaya afcal tafdiilku waa sidaa afcaal tafdiilka ishtiraak baa laga faa'iidaysanoo xaqu waa mushtarak labadaba waa ka dhexeeya laakiin labadooda kee ku xaqnimo badan garoobtaa ku xaqnimo badan weligeeda iyadaa uga xaqnimo badan ilaa ay iyadu fasaxdo raalli ku noqoto ogolaato laguma tilaabsan karo ayb marka xaq mushtaragaa laga fahmay ayadu ninkay tidhahdo ha la ii guuriyo weligeeduna la ogolaado ayaa loo guurin amaa weligeedii inay gacan dhaafto layska guursado iyaduna iska guursatahay maya xadiisku macnaha ma faaideyn kaasi wuxuu noqonayaa in weligiiba lagaba tegayba oo weliba la-aanba iska guursan karto macnahaasna macna sax maa wlbikru oo fii lafdin tustadan soo socda inta badan alfaada waxay culimada qaarkood rajaxayaan tustadan in loo isticmaalo bikrada laakiin alfaada qaarkoodna tustamar way ku timid iyadan sida lafdigan o kale wa idnuha idankeeduna sukuutuha aamusideeda wa saas man ayb wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa laysa ma ahaanin lilweliyi weliga uma ahaanin maca sayibi haweenta garoobka alla jirankeeda uma ahaanin amrun wax amar ah ayb walyatiimatu gabadha agoonta ana tusta'maru waa la amar weydiin dhammaystirka xadiisku waxa weeye wasamtuhaa iqraaruhaa aamuskeeduna waa qiraal ay ogolaatay waay saas maana oo waxaa wariyey abu daawuud baa wariyey wnasaa-iyu kadalika cabdrazaq daara qutni iyo bayhaqi ayaa iyaguna wariyey wasaxaxu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan baa saxiixiyey ayib ibnu xibbaan baa saxiixiyey bayhaqi sidoo kaleeto fii kitaabihi alkhilaafiyaat wuxuu leeyahay rijaalu ruwaatuhu iqaat buu leeyay ibnu daqiiq ilciid baa isaguna ilmaamka sidaa ku odhanay ibnu mulaqin baa saxiixiyey sheekh albanina fii saxiixi abi daawuud oo asalka ah isaguna ku saxiixiyey xadiiku marka xadiiskan wey lafdigan laysa lilwaliyi maca atayibi amrun walyatiimatu tustamar xadiisku macnihii tii hore unba ku faa'ideynayay atayibu axaqu binafsiha weligu amar kuma leh laakiin muxuu ku leeyahay taluu ku leeyahay saas way macana laysa lilwaliyi maca atayibi amrun amar intuu ku qasbo uu amri karo oo uu marsiin karo ma uu ku lahaa aslan ayada muxuu ahaaye go-aankeeda leh laakiin saluu ku leeyahay oo xaq buu leeyahay oo ninkay guursanaysa inuu muxuu ahaaye go-aankeeda waxbuu ka leeyahay taas axaadiista kalaa sheegtay amaa amar iyo qasab kuma leh saas man yatiimadana tusta'mar waxaa laga wadaa lafdigan yatiimuu ka cabiray lafdina bikruu ka cabiray lafdiga bikrada abaa ka guda weyn lanna yatiimadu gabadha yatiimo waxaa la yidhahdaa intayna qaan gaadhin sooma sidaba yatiim waa intuusan qaan gaadhin hadduu marba qaan gaadho agoon lama yidha soomaalidaas ugu taqaan labaatan jir agoona soomaali baa taqaan ayib marka axaadiistaasi waxay faa'iideyneysaa macnahaasay faa'iideyneysaa waana macnaha ay muxaqiqiinta ahlulcilmigu ay marayaan lafdi kaleeto fii saxiixi muslim ku sugan ayaa nebigu wuxu uhi sal ly wasalam muxuu ahay alayimu axaqu binafsiha min waliyiha wاlbikru tustadan meesha tustamar aan soo marnay tustadanu fii nafsiha waidnuha sumaatuha waxaa kaloo jira lafdi kale oo sidoo kale muslim uu warinayo oo dhahaya asayibu axaqu binafsiha min waliyiha wاlbikru yasta'dinuha abuuha fii nafsiha waidnuha sumaatuha gabadha yarna aabbaheed idan buu weydiin idankeeduna waa inay aamusto aabbaheed haddii aabbaheed la yidhi idan ha weydiiye gabadha yarta ah een qaan gaadhin aabba ciddii ka shishayso awow iyo walaal iyana waa ka sii xag jiraan inkastoo lafdada abuuha ah fii saxiixi muslim haba ku taalle bacdu almuxadisiin baa waxay leeyihiin waa lafda shaada oo lafdadaasi ruwaadda intooda badan ma sheegin bay leeyihin laakiin lafdadu way sugan tahay siday muxaqiqiinta qaarkood sheegayaan wabittaali aabbuhu gabadhiisa yartaa waa inuu idan weydiiyo masaladaana waan u tegi doona aabbe hadduu idan weydiinayo uusan qasbi karayninna wixii aabbo ka soo hadhaye awliyada kale ah waa ka sii xag jiraan lanna aqrabu alwliyaa dadka yani wilaayada leh ruuxa ugu dhow uguna awood badan waa aabbe saas man aabba wixii loo diiday cid kalena waa ka sax jirta waa u tegi doonaa masaladeeda wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi laa tusawaju lama guuriyo ama laa tusawiju dheh laa tusawiju ma guuriso almar'atu haweenaydu almar'ata haweenayda kale ma guuriso haweeney haween ma guuriso walaa tusawiju ma guuriso almar'atu haweenaydu nafsahaa nafteedana ma guuriso iyaduna isma guurin karto haweenay kalena ma guurin karto kama noqon karto mxuah wakiil ama weli uma noqon karto rawa waxaa wariyey ibnu maajah baa wariyey wadaara quطniyu baa wariyey warijaaluhu xadiidka rijaashiisuna iqaatun waay bayhaqi baa soo saaray sidoo kale ziyaadu ku wariyey oo ziyaadu waxay leedahay wuxuu yidhi faina azaniyata hiya alatii tusawiju nafsaha haweeneyda nafteeda guurinaysa oo intay ragga dhex tagto isguurinaysaa zaaniyaddu waa taas lafdigaasuu ku daray xadiidka waxaa laysku haystaa ma mawquuf calaa abu hurayra mise waa marfuuc oo waa hadalkii nebiga sal lay aslam taasaa lagu muransanya alimaam albayhaqi iyo sheekh albani waxay rajaxayaan xadiidka qaybtiisa hore inay marfuuc tahay oo qaybtee ah laa tusawiju lmaratu lmar'ata walaa tusawiju almar'atu nafsaha intaasi waa marfuuco nebiga sal alay wasalam hadalkiisii weeye bay dheheen laakiin inta dambe bayhaqi ku daray ziyaadada ah fa ina azaaniyata hiya alatii tusawiju nafsaha intaa dambe waa mudraj oo waa hadalkii abu hureyre dheheen hadalkii rasulka mara mawquuf wayaan bay dheheen sidaa waxaa maraya sheekh albani hortiina waxaa maray alimaam albayhaqi iyo keyrkiiba man qaarkoodna waxay qabaan xadiidka dhammaantiiba waa mawquuf kulligii ama qaybtan dambe fa ina azaniyata ha noqdo ama qaybtiisa horeba noqotay kulligii waa hadal abu hureyre weeye hadalkii nebiga maba ahaba ayib sidaana waxaa ku tegay alxaafid ibn cabdilhaadi maxaa yeelay taasaadna moodaa inay sawaabka u dhowdahayo awsaaci iyo nin la yidhahdo annadr ibnu shumayl ayaa waxay isku raaceen xadiidka dhammaantii inuu mawquuf wada yahay taasaadna moodaa inay u dhowdahay qawaacidda musalaxa oo xadiidku kulligii inuu mawquuf yahay abuu hureyre hadalkiisii yahay bay u badantah waase khilaafmkhilaaf baa ku jira waa laisla diiday macnuhu faa'iideynaya waxa weeye haweenku ismana guuriyaanoo wilaayada ayagu ma leh wilaayadeeda ayadu ma lehe weligeedaa leh caqdu zawaajkana ma tawallido intay meesha tagto waan isu kaa guuriyey iyo waan aqbalay shaqadeeda maa hawsha iyadau taalla maa baa guuriya wilaayadana weli baa gacanta ku haya ayadu ma bixin karto gacanteeda kuma jirto intay goobta tagtana isma guurin karto mid kaleetana ma guurin karto saasuu faa'idaynaya xadiisku ayadu keliya waxay leedahay cidday guursanayso inay raalli ku noqoto oy ku qanacdo hadday raalli ku noqoto weligeeduna la ogolaado khalaas wabilahi towfiiq hawsha waxaa qabanaya weliga waay ayib masaladan xalay ka soo weeyo dumarkan uun laleeyahay macnaha igu wareeji xaakim iga dhigo oo wilaayada igu wareeji khalad waay masale saxsan wilaayadana sideedaba haweentu ma haysato ruuxu wuxuusan lahayn ma ku siin karaa ya xoolo nin kale leeyahay adii ma kugu wareejin karaa ruuxu kuma siin karo kumana xalaalayn karo sooma wilaayadan weligaa iskale haweenkumale waxayna lahayn haddaad ka dalbanaysood leeda waan ku guurina wilaayada igu wareeji maba ay lahaba iyadu hadday ku siisana waxba ka socon maayo haddaad adugu dalbatana waxayna haynin baad ka dalbanaysa waatan soo sheegnay sidaa waxa ku dhacay wax saxsan maaha ayb an naaficin can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi naha wuu reebay rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu reebay can shiaari can nikaaxi shiaar guurka dumar isdhaafsiga iaarkaisagaa fasiri washikaaru shikaarku waxa weeye an yuzawija inuu guuriyo alrajulu ninku ibnatahu gabadhiisa inuu guuriyo calaa an yuzawija shari inuu ku guuriyo calaa sharti inuu ku guuriyo oo ah an yuzawijahu isagana inuu u guuriyo alaakharu kii kale ibnatow gabadhiisa inuu u guuriyo walxaal laysa uusan ahanin baynahuma dhexdooda sadaaqun wax mihir ah muttafaqun calayh shiqaarka waxaa la yidhahdaa waa dumarka laysdhaafsanayo waay gabadhaada isii gabadhaydaan ku siiyey wax meherana ma jiro meherkaan kaa qaadan lahaa gabadhaydii baaba ku siiyeyba adiguna meherkaad isiin lahayd gabadhihii baan isdhaafsannay wabes sidaasaa wax lagu kala guursanaya gabdhaha waxaa la mid a ah walaalaha cid kasta oo kanna weli ka yahay kanna weli ka yahay ayaa soo gelaya sadaaqna markaa ma jiro meher ma jiro markaas muttafaqun calayhi bukhari muslim soo saaray wattafaqaa waxay isku waafaqeen buu yidhi min wajhin aakhara weji kale iyo dariiq kale xaggii waxay iskaga waafaqeen bukhaariyo muslim calaa ana tafsiira ashikaari shiqaarka tafsiirkiisa fasiridda oo washikaaru washikaaru an yusawija rajul hadalkaa dambe shiqaarka fasirayahay waxay isku waafaqeen bukhaariyo muslim oo dariiqaa dambe iskaga waafaqeen inuu yahay min kalaami naaficin naafic hadalkiisa inuu yahay nebigu wuxuu reebay shiqaarka guurka la yidhaahdo intaa inuu hadalkii nebiga yahay waa la isku waafaqsanya laakiin shiqaarka in la fasiro oo lagu fasiro dumar la isdhaafsado meherkana meesha laga saaro tafsiirkaasi ma hadalkii nebiga sal alay waslam ma ibnu cumaroo saxaabiya hadalkiisiiba ma ibnu cumar adri ardaygiisa oo naaficoo taabiciya hadalkiisa saddexduba way soo aroortay riwaayaadka qaarkood waxay ka dhigayaan xadiiska iyo tafsiirku labaduba inay nebigu leeyahay oo labaduba marfuuc yihiin riwaayaadka qaarna waxay ka dhigayaan iyo duruqda qaarkeed waxay ka dhigaysaa hadalkan tafsiirku inuu ibnu cumar leeyahay oo saxaabiga ah qaarna waxay ka dhigayaan tafsiirkani inuu naafic leeyahay qaarna wayba ka sii hoos marinayaanoo tafsiirka waxay ka dhigayaan inuu tafsiirka waxay ka dhigayaan inuu maalik leeyahay imaam maalik ma diidayso hadduu nebiga ka sugan tahayna waaba khayr haddii taabic saxaabigu uu leeyahayna hadalka nebiga tafsiirkiisa iyo macnihiisa saxaabadaa ugu taqaana hadduu yahay taabicigana naqliga taabiciintiiyo tafsiirkooda haddana luqadii carabiga waafaqsan meel loo dhaafo ma leh macnahana waa macno laysla ogolyahy tafsiirkaasi cid yeelataba layslama diidano inuu sidaa yaho saxiix ayib marka lafdigan dambe wuxuu ahaa naha can ishikaar markaasaa cubaydullaahi baa wuxuu yidhi naafic baa waxaan ku yidhi ma shiaaru shikaarku muxuu yahay markaasuu wuxuu yidhi yunkixu ibnata arajuli wayunkixuhu ibnatahu bigayri sadaq yankixu ibnata rajuli wuxuu guursanayaa ninka gabadhiisa isaguna gabadhiisuu u guurinaya bikayri sadaaqin meher la-aan yankixu ukhta arajuli ninka walaashiibuu guursan wayunkixuhu ukhtahu isaguna walaashiibuu u guurin bikayri sadaaqin meher la-aan sidaasuu ku fasiray marka ama walaal ha noqoto ama gabadh ha noqoto in laysdhaafsado dumarka kadibna meher la-aan la dhigo kaasaa shiqaar la yidhahdaa waana guur jiri jiray islaamka ka hor carabtii jaahiliyada islaamka ka hor qaabkan way isu guursan jireen gabdhaha laysa siiyo walaalaha laysa siiyo waxba meherina aan loo sheegin inuu baail yahay meherka noocaasi ayaa waxaa qaba jumhuur ahlicilmi alimaam maalik shaafici riwaaya can axmed iyo keyrkoodba waxay qabaan guurkaasi wax jira inuusan ahayn goorma waa markii meherka meesha laga saaro haddii meher la magacaabo oo labada gabdhood mid walba meherkeeda gooni loogu sheego markaasi shikaar ma aha bay u badan yihin shikaar ma aha waana bannaan yahay bay leeyihi laakiin waxaa la diidan yahay min hayri sadaaqin waay maxaana loo diidayaa waxaa loo diidayaa ka kaanna waxaad moodaa labadii xubin in laysdhaafsaday haweentan xubinkeedii iyo taa xubinkeedii tarankaa laysku gatay soma saasuuradu saawabitaali waxaa ka dhalanaysa meherkii la rabay inuu intifaacsado gabadhu yeelato labadan gabdhood meherkay yeelan lahaayeen yaa intifaacsaday ya labadii welibaa intifaacsaday meherna yaa iska lahaa ya meheraas lahaa waxaa iskale gabadha hawenta la guursanaya saa iskale ayadaa intifaaca iskale iyadaa tasarufka iskale milkigeeda waay haddii marka la yidhaahdo war adiguna taas muxuu ahaayey qaado oo wixii ilaahay kaa siiye waka aniguna tanaan muxuu ahaayey qaadano wixii ilaahay ga siiye waka nimanunbaa wax kala gatay gabdhihiina waa dulman yihiin sooma saas way macana marka wabittaali waa kaan soo marnay inay itifaaqtaho laysla ogol yahay caqdiga iyo guurku haddii meher la-aan la dhigo meher meesha laga saaro waa baatil saas macana laabudda waa inuu meher jiro ama meesha ha lagu magacaabo ama dib ha laga qadaro laakiin haddii meherka meesha laga saaro caqdigu aaba burayaaba saas man marka yani sidaasaa raajixa xadiidkuna macnuhu faa'idaynaya ka isaga wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma ana jaariyatan ana jaariyatan gabadh bikran oo bikra ah aan guur horay u soo marin ayaa atat innabiya nebigay u timi sal lay slam fadakarat markaasaa waxay sheegtay anna abaaha aabbaheed zawajahaa inuu guuriyey walxaal hiya iyadu kaarihatun ay tahay mid kahanaysa aabbaheed baa nin siiyey iyadoon rabin oo nacaysa fakhayarahaa markaasuu door geliyey rasuulullaahi baa doorgeliyey sal lay aslam gabadhii nebigu khiyaar buu siiyey baa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuuda baa wariyey wabnu maajah kadalika nasa'i fi lkubra daara qutni wa ucilla waxaa lagu cileeyey buhi xaafidku xadiidka bilirsaali inuu mursal yahay baa lagu cileeyey ayib inuu mursal yahay yani inaan saxaabigaba la sheeginba irsaalkaasi waxaa rajaxay abu xaakim araazi iyo abu zurcat araazi daara qutni ibnu cabdilhaadi iyo keyrkood waxay leeyihiin xadiidku inuu musnad yahay mursal yahay waxaa xoog badan inuu mursal yahay laakiin xadiidka waxaa xoojiyeoo duruq kale ku xoojiyey ariiqaasi mursal ba hau badnaado laakiin duruq kaleu leeyaho waxaa ku xoojiyey ibnulqayim fii tahdiibi sunan ibnu xajar fii fatxi ilbaari ibnu qataan fii kitaabihi bayaan alwahmi waliihaam sidoo kaleeto sheekh albani fii saxiixi abi daawuud asalka ah ayuu isaguna ku saxiixiyey xadiidku marka duruq kaluu leeyahy oo xoojinaysa saasuuna ku asaxaya saasuu xadiidku asaxaya muxuu faa'iideynayaa wuxuu faa'iideynayaa gabadha aan qaan gaadhin aabbaheed inuusan qasbi karin gabadha yartan qaan gaadhin tii garoobka ahayd warkeeda iska badaa iyada xataa midda yartee weli qaan gaadhin ma qasbi karo saasuu xadiidku faaidey inuusan qasbi karin ayaa waxaa ku tegey oo maray alimaam alawsaaci iyo thawri iyo xanafiyada tirmidina wuxuu ka sheegay ra'yiga culimmada badankood inay qabaan gabadha ama ha yaraato ama ha weynaato inaan la qasbi karin qasabna uuna guurkeedu ku asaxayn ama aabbaha noqdo aabbaa laga doodaya jadkana qaar baa ka dooda laakiin inta kale inayna qasbi karaynin waa ra'yi jamaahiiri ahlicilmi inta kale iska badda laakiin aabba iyo awow laftoodaa laga doodaya oo kuwa ugu xaqnimo badana macna xadiiskuna nas wuxuu ku yahay xataa aabbuhu inuusan qasbi karin riwaayadii aan soo marnay ayaa sidoo kale xoojinaysa oo saxiix muslim ku taallayo wlbikru yasta'dinuhaa abuuha fii nafsiha gabadha bikrada aabbaheed nafteeda idan buu weydiin ayb waa inuu idan weydiiyo waase masale khilaafiyo alimaamu maalik iyo shaafici iyo leyt ibnu sacad iyo axmed iyo isxaaq ayaa waxay ku tegayaan aabbuhu gabadhiisa idan la-aan inuu guurin karayo waase xaq ay aabba keliya siinayaan qaarna awowga ugu darayaan inta kale ma qasbi karaan inta kale ma qasbi karaan taa lafteedana saan sheegnay xadiidkaa nas ku ah waana laga rajaxanya waa laga xoog badan yahay xadiiska maxaan ujeedaa ra'yiga dhahaya aabbuhu xoog buu gabadhiisa ku guurin karaa iyadoon rabin buu ninka ku qasbi karaa waa ra'yi laga xoog badan yahay min xayu daliil marka daliilka la fiiriyo sidaas w man maxayna nebigu sal lay waslam gabadhaa u dacwootay wuu khiyaar geliyey khiyaarkuisii waxa weye aabbahaasoo nin aadan rabin kuuma gurin ha haddaad aabbahaa taladiisii fulinaysana way kuu furan tahay guurso ninka aabbaha kugula taliyay oo raalli ku noq haddaad diiddood ka soo istaagtana qasab laguguma leh soma khiyaarkaasuu nebigu siiyey sal lay slam marka hada huwa asawaab hada huwa asawaab ayib hadday dikro tahay hadday sayib tahay iyada iska badaa oo iyada lafteeda waxaa ku soo arooray xadiidu khansa ibni khidaam alansaariya oo fii saxiixi albukhaari iyo keyrkiiba ku sugan anna abaaha zawajaha wahiya sayib aabbaheed baa guuriyey iyada oo garoob ah fa kariha daalika markaasay kahatay nin ayna rabin buu ku daray fa atat rasuulalahi sal lay slam markaasay rasuulka u timid fa radda nikaaxahaa guurkeedii nebigu waa celiyey ah, aabbihii baa lagu tuura waxaa layidhi ma qasbi kartid waxba kama jiraaley taasi waa garoobkii xadiiskan inoo yaallana waa gabadhii aan weli guursanin gabdhaha iyo marka dumarka guurka laguma qasbi karo leanno waxaa la doonayaa meeshan qanaaca la rabaa dadkan inay isku qancaan iyagaa wada dhaqmi doona adigu gabadha guriga u dhaqi maysa maadaa guriga u dhaqi gabadhu waa inay ninka ay muxuu ahaay raalli ku noqoto oo ku qanacdo oo gurigii sidaa kusii jiro haddiise laakiin laysku sanduleeyo waa tii la diidanaa waay fainahu axra an yu'dama baynakumaa markuu nebigu la sal lay aslam soo fiiri taasaa ku habbooni badan inaad sii wada noolaataan oo sii wada jirtaan qanaacadaa keenaysa qanaacadaa keenaysa marka taasi waa masale daruuri awah ridaheeda in la ictibaariyo oo aan gabdhaha la qasbin ha yaraadeen ama ama hore loo guursado ama ayaan la guursanin taasaad moodaa inay adiladu xoojinayso ayb waxay qabaan culimmada badankood in ay haddii ayna weli qaan gaadhin oo yar tahay gabadha inuu aabbahee guurin karo taana nas bay leedahay habeenkay dhalato ilaa intay qaan gaadhayso ilaa markay qaan gaadho wuu guurin karaa khaasatan intayna qaan gaadhin wuu guurin karaa hadduuse guuriyo markay qaan gaadho oy khiyaar yeelan karto guurkuu guuriyey markaasay hadday doontana waafaqi hadday doontana diidi yaraan inuu ku guurin karana waxaa ku tusaya xadiidu caaisha radi allahu tacala canhuma ana nabiya sal lay slam tazawajaha wahiya bintu sitti siniin nebigaa guursaday iyadoo lix sano jir ah wa udkhilat calayhi wahiya bintu tisci siniin waxaa loo gurigeeyey oo nebigu la aqalgalay iyadoo sagaal sano jirta saddex sano kadib macnaha wa makasat cindahu tiscan sagaal sanona way la joogtay nebiga sal lay slm sagaal sano ilaa nebigu wuxuu ka geeriyooy iyadoo siddeed iyo toban sano jirta radia allahu tacala canhu ardaa marka sagaal sano ayay la noolayd markas aabbaheed markuu lix jir ku guuriyey khiyaar ma lahayn sooma laakiin xilligii ay gaadho inay wax kala garto aqalgal gaadhoy wax fahmi karto baaliqad noqoto xilligaasaa la khiyaar gelin hadday guurkii aabbaheed iyo meherkeedii ku qanacdana ahlan wasahlan saasaa lagu aqalgeyn hadday iska soo taagtana sidaa nebiguba u diiday baa la radin waa la celinayaa guurka isaga saas amaa meherku ka hor ma dhici karaa wuu dhici karaa habeenkay saa usoo dhacdo hooyada ka soo dhacdo waad meherin kartaa ah, laakiin meerkaaga waxaad ku talagashaa waxay ku xidhan tahay qanaacadeeda hadhow markay aqal gargaadho macna iyo gurigal waxaa kaloo xadiidkan laga faaidysta xadiidka caaisha guurkii caaisha waxyaalaha laga faaidaystaa waxaa ka mid a ah culimmadu sheegaan in gabadha yarta nin weyn loo guurin karo nin weynoo aad uga weyn waa loo guurin karaa laakiin hadda iyadu qanacda laanna nebigu sal lay slam markuu guursanaya caaisha meequu jiray konton iyo dhowr sanuu jiray soma markuu la aqalgelayay konton iyo dhowr sanuu jiray iyaduna sagaal sanay jirta hadda mee wax nebiga lagu bedeshaa jira maya wax lagu bedesha male marka raalli bay ku noqotay aabaheed baa siiyey raabel iyaduna ku noqotay hadday marka gabadhu yartahay laakiin nin weyna iyadu raalli isaga noqoto dee maxaa loogu diidi ma weligeediina waa la rabaa iyadoon raalli bay ku tahay laakiin lama qasbi karo duq iska dhaafa wiil baa lagu qasbi karay ayb wacan ilxasan can samurata radia allahu tacala canhu can inabi sal ly slam qaala wuxuu yidhi ayuma imra'atin haweeney kasta oo zawajahaa ay guuriyaan weliyaani laba weli ay guuriyaan fa hiya iyadu lilawali midka hore bay u sugnaatay oo minhumaa labadooda ka mid ah. rawaxa wariye axmedu axmed baa wariyey waalarbacatu afartiina way wareeyeen waxasanahu xadiidka waxaa taxsiiniyey atirmidiyu ayib wasaxaxahu kadalika waxaa saxiixiyey abu zurca iyo abu xaakim alraasiyaan xaakim baa sidoo kale saxiixiyey ibnulmunaqinna wuxuu leeyahay fi lbadri wuxuu ku leeyahay xadiidkani waa jayid buu leeyahy laakiin hadalkaasoo dhan war baa diiday xaafid ibnu xajar fii talkhiis alxabiir wuxuu leeyahay xadiidkan sixadiisu waxay ku xidhan tahay in ay asaxdo maqalka xasanulbasri uu samuro wax ka maqlay waana masle khilaafiya waynu soo marnay marar badan xasanulbasri samurata bnu jundab wax ma ka maqlay mise kama maqlay saddex ra'yi inay ku jiraan waan soo marnay qaar le xadiiulcaqiiqa basuu ka maqlay wax kale kama maqlay xaqiiqa waa xadiidka wanqalka iyo qaar le walaa xadiidka wanqalka kamuusan maqlin iyo qaar le wuxuu ka wariyey oo dhan wuu ka maqlay xadiisiintu saddexdaas isu dhex yeela waana masle caana wey macna marka ibnu xajar wuxuu leeyahay xasanulbasri inuu samuro ka maqlay xadiidkan oo inqiaac uusan ku jirin bay sixadiisu ku xidhan tahay sheekh albaani baa tacqiibiye wuxuu yidhi taas kuma xidhnee xadiidka sixadiisu waxay ku xidhan tahay inay asax inuu caddeeyo xasanulbasri uu yidhaahdo xadaanii aw samictu oo lafdi sariixa inuu ka maqlay caddeeyo sababt maxay tahay xasanulbasri waa mudallis xadiidkana wuu cancaneeyey mudaliskana hadduu can yidhaahdo xadiidkiisa inqitaac baa lagu xambaaraya wabittaali sida sawaabka culuumta musطalaxana qawaaciddeeda u dhow waxa weeye xadiidku waa munqaic cancanatu mudalis baa ku jira ciladiisuna waa taas sidaasuna aciif ku yahay sidaasuu aciif ku yahaama maxaa laga faaidaysanayaa waxaa laga faa'idaysanayaa gabadho haddii laba weli ay guuriyaan labada guurna ay kala horeeyaan midka horaa sax ka dambana waxba kama jiro sidaana waxaa ku tegey xanafiyada shaaficiyada axmed iyo isxaaq sidaasay marayaan xataa waxay leeyihiin hadduu ka dambe la aqalgalo mid baa loo mid marka hore loo guuriyo weli baa guuriyey weli ka dambeeyey baa mid dambe u guuriyey kii dambaa la aqalgalay waa laga eriibay leeyihin way ciddo tirsan kii horay ku noqonayso kan dambe meesha soo gala naag mehersan buu guursaday soo maaha almashquulu laa yushaqal marbay haweentu hadday mehersan tahay caqdi labaad ma qaban karo ma caqdi labaad ma qaban karo ma laba qarxi karto somaalidaas laba qarx bay tahay haween nin la oo mid kale guursano mid saddexaad guursano oo intaasoo goor sii qarxaysa ma soconayso saas daraadeed caqdigan dambe ma jiro ayb sidaasaana sax hadday labada caqdi hal mar wada dhacaan ka war iyagoon is-ogeyn buu midna xamar ka mehriyey midna nairobi ku mehriyey hal saac hal daqiiqad bayna wada dhaceen maxaa la samaynaa labaduba waa la wada baatil waay labaduba way isla burahayaan wa kadaalika labaduba waxay isla burayaan haddii la kala garan waayo kii horreeyey mid baa horreeyey laakiin keebuu ahaa baa la garan waayey labaduba isla burahayaan haweentaa markaa labadaasi wada buraan kii usoo horeeyaa markaa iskale oo caqdi dambe loo sameeyo man sidaas ayb wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasul lahi sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi ayumaa cabdin addoon kasta oo tasawaja guursada bikayri idni mawaaliihi saydiyaalkiisii idankooda la'aanti aw amase hlihi ahlihi aw bikayri idni ahlihi waay ama ehelkiisiiyo dadkiisii oon u idmin guursada fa huwa kaasi caahirun waa zaani waay caahirun waa nin zina u badheeray waay raba waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda watirmidiy baa wariyey ibnu maajahna uu soo saaray dariiq kale wasaxaxahu tirmidi waa saxiixiyey wakadalika waxaa saxiixiyey isaguna ibnu xibbaana baa saxiixiyey kadaa waxaa saxiixiyey sidoo kale sanadkiisa xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina wuu taxsiiniyey fi lirwa saxiix abu daauudka irwaaga iyo saxiix abu daauudka labadaba wuu ku taxsiininaya xadiiku marka waa sugany muxuu inoo faa'iideeyey addoonku ma guursan karo inuu weligiisa u idmo mooye hadduu weligiisa weligiisa waxaa laga wada bimana sayidkiisaan ka wadnaa mawlihiisaan ka wadnaa manaa waa sayidkiisa sayidka isaga iska leh guur uusan idmin oo isagu uusan fasixin ma guursan karo addoonku laanna addoonku waa xoolo la leeyahay oo kale xoolahaagu ma iska tasarufi karaa ya ma tasarufi karo weliga sayidkaa laga rabaa inuu addoonkiisa u guuriyo laakiin la-aantii ma gacan dhaafi karo iskama guursan karo hadduu isaga tilaabsado guurkaasi ma jiro wuxuu nebigu ka cabiray sal lay aslam inuu zinaya guurkaasi inuu baatil yahayna waxaa ku tegay alimaamu shaafici caleyh raxmat ullahi iyo keyrkii abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay guurku yaan la burinini sayidku markuu ka war helo hadduu fasaxo ogolaadana saa ha lagu daayo hadduu buriyana markaa ha buro oo idanka sayidka hala sugo sidaasuu leeyahy abu xaniifa maaligna wuxuu leeyahay war guurku waa saxsan yahay laakiin sayidku waa fasakhi karaa waa burin karaa laakiin guurku waa sax xadiidka daahirkiisana waxaa u dhow ra'yiga imaamu shaafici baa u dhow maxaa yeele nebigu muxuu ka cabiray fa huwa caahirun waa zani baa warku waa isdhacdi ayib haddii la yidhi waa zani sidaa hadduu ku guursado sidaana kula aqal maadaama caahir weeye la yidhi ma la xadaya xaddu zani ma la marina maya lama marinayo hadduu jaahil yahayna jahligaas baa loogu cudurdaari oo uusan garanayninba xukunkan inuu sidan yahay hadduu ogaana mas'aladaa waxay tahay mas'ala khilaafiya oo nooc nikaax u eg wax nikaax u eg buu haweentan ugu tegey waxoogaagaa nikaaxa u eg baa wuxuu yahay shubha oo tadra'u lxadda waa shubho ruuxa xadda ka baajin karta sooma ahayn idra'u lxuduuda bishubuhaat xuduudda shareecada sideedaba markay caddaatoy laasimto bay fulintu waajib tahay laakiin intii loo heli karo wax macquulo shubha macquuloo ruuxa lagaga baajin karo waa la raadin soma marka waxaa lagaga dhigayaa shubho lagaga baajiyo waxaa ah ama waxaa la dhihi karaa masaladu waa masalo khilaafiya oo bayna alculamaa ama waxaa la dhihi karayaa ma ahee ninkani reerka uu u galmooday haweentan uu galmooday caqdi saxa inuu ugu galmooday la ahay soma wixii suuro caqdi buu leeyahy intaasina way ku furantahay shubho xadda lagaga baajiyo aaadi maayo man sidaasaana sawaab leanno saaishan inta badan eh, khilaafiga ah haddiiba ruuxa ay markaa la qumantaho isleeyahay waa saxsan tahay xad laguma dhufto lama xado lahu canhu ana rasuul lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yihi laa yujmacu lama kulmiyo bayna almar'ati haweenayda iyo wa camatihaa eedadeed dhexdooda lama kulmiyo walaa bayna almar'ati haweenayda dhexdeediiya wa khaalasiha habalyarteedna lama kulmiyo muttafaqun calayhi bukhaari muslim soo saaray gabadh iyo eedadeed hal xadhig isuguma yimaadaan mid intaad furto ta kale waa guursan karta laakiin labadoodu xadhigaaga kuma kulmi karaan kadalika gabadh iyo habaryarteedna waa la mid taa xadiiskaas sheegay qur-aankuna muxuu yidhi wa an tajmacuu bayna alukhtayn laba gabdhoodoo walaalo ana xadhig kuma kolmin kartid mid haddaad kala tagtaan ta kale waad guursan kartaa laakiin xadhig inay isugu yimaadaan oo labadooda hal mar wada guursato maya ayb duruqda xadiidkii qaar ka mid a waxaa ku soo aroortay cillayn la cilaynayo sababta loo diiday oo waxaa ku yimid maala ibnu xibbaan uu soo saaray inuu nebigu yiri sal lay slam ina kuna ida facaltuna dalika qaطactuna arxaamakunna haddaad saa yeeshaan oo gabadh iyo habaryarteed ama gabadh iyo eedadeed isla guursataan raximkii iyo qaraabanimadii baa dhaawac soo gaadhay ood goynaysaan leanna laba dumar oo laysla qabo soo mar walba xasaasiye dhexdooda ma taalo daraa'ir baa la ydhahda daraa'ir way isdhibaan marka dadkii hadday qaraabo wada yihiinoo gabadh iyo eedadeed iyo gabadh habaryarteed iyo laba gabdhoodoo walaale iyo soo qaraabadii iskumaada dirin saas daraaddeed baa loo diidaya masaladaasi inaan laysla guursan karinna waa ijmac waxaa soo guurinaya imaam shaafici tirmidi ibnulmundir khawaarijta marka laga reebu qurtubi sidoo kale sidoo kale waxaa soo guurinaya ibn cabdilbar alimaam nawowi khawaarijtaiyo shiicada marka laga reeba buleeyay ibnu xasmi baa soo guurinaya cumaan ilbati nin la yidhahdo ka soo reebaya adiga waxa weyaan masaladaas nas bay leedahay wadaadka khilaafay hataa warkiisu muctamar maaha xadiidkuna wuxuu khasisayaa aayadda qur'aanka ee fii suurati nisa alla uu yidhi tabaaraka wa wa uxilla lakum maa wara'a dalikum markii dumarka xaaraanta idinka aydaan guursan karin la sheegay xagga nasabka iyo xagga xididtinimada musaaharada iyo xagga nuugmada dumarka aan guurkoodu kuu bannaanayn markii lasoo sheegay ayaa waxaa la yidhi wa uxilla lakum maa wara'a daalikum wixii intaa ka soo hadhayna waa laydiin xalaaleeyey soma maxaa soo gelaya marka gabadhii eedadeed iyo gabadhii habartaysa cumuumka ma soo gelaya xadiidkaa haddana khasisay oo haddana wuxuu soo reebay gabadhii eedadeed haisu keenina gabadhii habarteedna haisu keenina marka waa masalada loo yaqaano takhsiis aayaddu waa caam xadiidkuna waa khaas walaa tacaaruba bayna caamin wa khaas waxaa ka sugan saxaabada qaar ka mid ah inay isu keeneen oo isla guursadeen nin xaaskii iyo gabadhii u dhalay nin baa dhintay xaaskuu ka dhintay nin baa guursaday xaaskii markuu guursadayna gabadhuu dhalayna wuu ku darsaday cabdullahi ibni cabaas bay ka sugantahay saxaabi kaleo jabale la yidhahdana way ka sugantay gabadhu marka iyadu uma dhalin soo ma iyadu uma dhalin laanna iyadu hadday u dhashay gabadh iyo hooyadeed bay noqonay soo maa naa kalaa u dhashay marka gabadh iyo aayadeed luqadaha qaar ama eeddadeed soomaalida qaar baa u yaqaani yuu hal meel isugu keenay wax diidaya ma jiro wax diidahay ma jiro maxaa yeelay nasku waa caddeeyey dumarka aan la kulmin karin kumana jiraan wabittaali waxay soo gelaysaa wa uxilla lakum maa waraa'a dalik inta lasoo reebe la yidhi xalaal bay idiin tahay bay gelaysaa marka wax dhibana male ayib wacan cusmaana radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa yankixu ma guursado almuxrimu ninka xarman oo ama xaj xarman ama cumro xarman walaa yunkaxu loomana guuriyo ma guursado laa yankixu ma guuriyo dheh almuxrimu muxrimku ma guuriyo walaa yunkaxu loomana guuriyo isaguna wax ma guuriyo loomana guuriyo guur ma aqbalo rawahu muslim baa weriye waa goorma waa intuu xarmanya cumrada inta uu xarman yahay acmaasheeda uusan dhammaynin oo dhan xaaraan bay ka tahay guurkiiyo guursigu labadu amaa xajka waxay xaaraan ka tahay inta uusan gaadhin taxallulka hore oo maalinta tobnaad markuu jamrada tuurto wixii intaa ka dambeeya waa xalaaloobayaa oo galmada dumarka waxaan ahayn oo dhan xalaal bay u noqonaysaa maxduuraadka intuu halkaa ka gaadhayo xajkana uu xarman yahay guurka iyo guursiga iyo guurinta labada xaaraan bay ka tahaywar fii riwaayatin riwaayo kale dhexdeeda waxa ahday oo lahu muslim u sugnaatay walaa yakhtubu ma doono walaa yakhtubu yani waxa weeyaan laa yankixu walaa yunkaxu walaa yakhtubu ma doono ilan guurkiiyo doonidii sooma kala doonidiina xataa looma ogola war hebelow gabadhaada isii looma ogola wazaada wuxuu ziyaadiyey ibnu xibbaana ibnu xibbaan wuxuu ziyaadiyey walaa yukhtabu calayhi lagama doono midda hore isagaa doonaya walaa yukhtabu calayhina lagama doono lama yidhaahdo war hebelo gabadhaada isagii lagama doono way macna siyaadadaa dambe ibnu xibaan sheekh albaani caleyh raxmatullah fi saxiixi abi daawuudka asalka ah wuxuu leeyahay waa ziyaadatun munkara waa ziyaado munkaro sanadkeeduna waa daciif mukhaalafana waa ku jirtaa buu leeyahy saas daraaddeed waa ziyaado daciif xadiidku wuxuu saxiix ku yahay qaybta guurinta iyo qaybta doonidda ama isaga lagama doono taa iyadii waa daciif xadiidku muxuu faaiideynayaa wuxuu faa'iideynayaa ruuxa muxrimkee xarman xaj ama cumraha xarmanaadee inuusan guursan karin guurinna karin waayo jumhuurtuna waxay qabaan in uu guurkaasi baatil yahay oo xataa hadduu guuriyo ama guursado guurkaasi inuu burayo waxba ka jirin xanafiyada khilaafsan xadiiskana deliishanaya wa can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi tazawaja wuu guursaday annabiyu nebigu sal lay aslam maymuunata maymuune ayuu guursaday waalxaal huwa nebigu muxrimun oo muxrim yahay isagoo xarman buu nebigu maymuuno guursaday muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray ayib xadiidkan iyo kii hore soo isma diidayaan marka aahirka sida muuqata uu iska hor imaanaya kii hore wuxuu ahaa yuusan guursan yaanan yuusanna guurinin tanna ficilkii nebigo nebigoo maymuuno guursaday isagoo xarman waay marka qowlka nebiga laga wariyey ficilkiisu daahirka inay iska hor imaanayaan baad moodaa waa in la kala wajaha marka waa in la kala hago walimuslim waxaa u sugnaaday can maymuunata xaaluu ka warinayo nafsihaa iyada nafteeda xaaluu ka warinayo radia allahu canha ana nabiya nebigu sal lay aslam tazawajaha wuu guursaday iyada maymuuno ah walxaal huwa nebigu xalaalun uu xalaal yahay isagoon xarmanayn inuu guursaday bay maymuuna nebiga ka wareysay cabdulaahina muxuu yidhi waa ibnu cabaasi isagoo xarman buu guursaday soo war iska hor imaanaya maaha waa maymuuna waa hal haween ah nebigu ma xalaal buu ku guursaday iyadu saasay tiri anoo xalaaluu nebigu u guursaday ibnu cabaasna wuxuu yidhi maya nebigu isagoo xarman buu guursaday kee warkiisa la qabanaya wa ya iyadaa warkeeda la qabanaya maxaa yeelay alinsaanu acrafu binafsihi min hayrihi ruuxu isagaa naftiisa cid walba ka yaqaana xaaladiisana isagaa cid walba uga xogogaalsan ibnu cabaas marka waa ismoodsiiyey baa la dhihi haddaaban macnaha markaa aan ta'wiil kaliya meel kaleeta lala aadin xadiiska waxaa la leeya waa ismoodsiis cabdulahi bn cabaas ka dhacay sidaasaa lagu daciifina waa shaad baa laleeyahy sanadkiisu saxiix ba ahaado buhariy muslimna soo saareen laakiin waa shaad sidaas daraaddeed baa saciid ibnu sayab taabicigii kabiirka ahaa bal la yidhaahdo taabiciinta ugu cilmi badnaa ayaa wuxuu leeyahay wahima bnu cabaas fii taswiiji maymuunata wahuwa muxrim ibni cabaas arrintaa waa ismoodsiiyey buui waa saciid ibnu sayab halkaasay culimmadu ka dabagaleeno mucdamkoodu waxay qabaan muxadisiintu xadiidka maymuuna ayaa sax ah amaa ibnu cabaas xadiidkiisu waa shaad oo ma sugna wuu ismoodsiiyey ismoodsiiskuna cid walba waa ka suurowda soma ismoodsiisku cid walba waa ka suurada waxa macsuumka waa ambiyada laakiin wixii nebi ka soo hadhay oo dhan wax waa ismoodsiin karaa culimada qaarkood waxay ku xoojiyaan ninka la yidhahdo aburaafic oo isaga laftiisu nebiga iyo maymuuno u dhaxeeyey oo wakiil u ahaayo nebigu u dirsaday isaga laftiisuna wuxuu yidhi nebigu wuxuu guursaday maymuuno isagoo xalaal ah laakiin qeybtaa dambe aburaafic xadiidkiisa waa daciif saas man qeybtaasi waa daciif sida uu sheekh albani fi lirwa alhaliil uu ku caddaynayo laakiin waxaa ku filan ayadiiba caddaynaysa iyada caddaynteedaba ku filan <clears throat> wabittaali maxaa inoo soo baxaya waxaa inoo soo baxaya oo inoo nabadgelaya xadiidkan maymuune iyo ibni cabbaas xataa hadday isku dhacaan oo la kala saari waayo waxaa inoo nabadgelaya xadiidkii hore cumaan soo ma oo ku cad inuusan guursan karin guurinna karin kaasaa marka wuxuusan lahayn wax ka hor yimaada lahayn laba gooroba ra'yiga jumhuurta raajixa oo muxrimka nikaaxiisu inuusan asaxaynina macnaha waana sida nahyiga daahirkiisa laga faa'iidaysanayo wacan cuqbat bni caamirin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu uhi ina axaqa shuruudi shuruud midda ugu xaqnimo badan an yuwafaa in la oofiyo bihi isaga mastaxlaltum waa midda aad ku xalaalaysateen bihi isaga alfuruuja farjiyada aad ku xalaalaysateen muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray shardi in la fuliyo ugu xaqnimo badanoo ugu mudan waa shardiga aad ku xalaalaysatay haweenaydan xubinkeeda ood isla gasheenoo ku heshiiseen ayna kugu ogolaatay shardigaasaa ugu xaqnimo badan wax la fuliyo iyadoo asal ahaanba shuruuddan la wada galaayey almuslimuuna calaa shuruutihim ay tahay saan soo marnay haddana maca daalika tani waa kasii adagta lafdiga bukhaari wuxuu ahaa axaqu maa awfaytum min ashuruuطi an tuufuu ma staxlaltum bihi lfuruuj shuruudaad oofisaan waxaa ugu xaqnimo badan shuruuda aada xubnaha dumarka aad ku xalaashataan saas man waxaa laga wadaa wixii aad ku heshiisaan inta aan caqdigu dhicin ee guurku dhicin wixii aad ku heshiisaan waa shardi laasim ah inaad fulisana xaq lagugu leeyahay inaad khilaafsana ayna sax ahayn wixii aad isla afgarataan shuruuddaasi marka saddex nooc waa nooc waa laysla ogol yahay haddii labada ruux isla gartaan inay laazimayso waana wixii ku saabsan haweenayda wixii ay asal ahaanba xaq u lahayd oo masalan inaad si fiican u dhaqdo haddii aadan dhaqideeda rabinna si fiican inaad u sii dayso muxuu ahay imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan biilkeeda iyo xuquuqdeeda iyo gugasheeda iyo inaad ka dadaasho taasi waxa weeyaan waa shuruud inay laazimayso hadda laysku afgarto inay laazimayso laysla ogolyahay muranka ma joogo taas shuruudda qaarna inayna laazimaynin oyna bannaanayn oyna guntamaynin baa laisku waafaqsanya oo waa shuruuddii markaa shareecadu diidanta oo nas ka hor imaanaysa oo maalan waxay shardiyeysatay oy shardi ka dhigatay haweentaadii horeed qabtay inaad furayso waa isguursanaynaa laakiin waxaa shardi ah tii hore fur waaya waa furahaya sidii baad ku meherisay furi maysi ayadaa dan leh hadday doontana ha noqoto hadday doontana ha jirto sababtu maxay tahay waxaaba xaaraanaba aslan oo ciqaabi ka dhalanaysa haweentu inay ninkeeda ay shardi u dhagto u soo jeedisaba heblo fur ama ha laysla qabo ama mid dib ka imaanaysa ha noqoto maxaa yeele nebigu sal lay slam waa ka yidhi haweenayeyna walaasheed in la furo weydiisanin si ay weelkeeda u gadisato weelkeeda waxaa ku jira say u rogato oo habeenkeeda u qaadato oo biilkeeda u qaadato oo xogaageeda ula wareegto waa xasad sooma lama ogola shardigu marba hadduu naf ka hor imaanayo shay xaaraama ama waajibka tegiddii ama xaaraamku dhiciddiisa hadday shardiyaysato inuunan guntamaynin iyadana waa laisla ogolay maxaa soo hadhay waxaa soo hadhay waxyaalaha mubaaxaadka ah xalaasha ah haddii shardigu noqdo oo ruuxa inuu sameeyana u bannaan inuusan samayninna u bannaan maxaa ka mida maalan tusaale waxay uga dhigaan hadday shardi kaaga dhigtoo kale hayla guursana mid aad qabtay fur waa la diiday laakiin mid dambe hayga daba keenin waa yahay baa tii markaasi waxa wey waa haweeney baad rabtaay wax walba waad ogoshahay sooma waa yahay baa tii ay kula guursan meesha aan deganahay nairobi maa rabaa inaan deganaade igama rari karti waaya weligay kaa rari maayo qalinkaad ku dugta shuruudaha noocaasoo kale ah ee muxuu ahaay dhinacna laga fahmi karayo inay xorriyaddii ruuxa xadidayso dhinacna ay tahay ruuxani marka hore wuu guursan karay naag labaad inuu iska daayana waa u bannaanayd inuu nairobi ka rarana waa u bannaanayd inuu iyada u daayana waa u bannaanayd labada jidba hadday u bannaan yihiin wax xarimida ma aha shuruuda noocaasoo kale culimadu ku kala tegayaan waa qaybta saddexaad oo isku khilaafayaan inay laazimayso ayaa waxaa qaba alimaamu axmed isxaaq ibnu rahwiya iyo tirmidi oo tirmidina wuxuu kasoo guuriyey ahlulcilmiguu ka guuriyey oo wuxuu leeyahay shuruudaasi waa laazimaysa laakiin shaafici iyo maalik iyo culimo kale waxay leeyihiin shuruudda noocaasi ma laazimayso maxaa yeele ninka naag labaad ha guursani hadda wixii ilahay u xalaaleeyey baabay xarimaysaa meeshan ha iga rarin hadda wixii ilaahay u xalaaleeyo inuu haweentu ninkeeda meeshuu u raro raacdo bayba xarimaysaa halkaasay istaageen masaladaasi waxay u xoog badan tahay ra'yiga imaamu axmed iyo isxaaq baa xoog badan leanna taxliilu lxaraamna ma aha taxriimu lxalaalna ma ahee shay uu ruuxu khiyaar u lahaa ayuu shardi galay shardigaa laaziminaya marka yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud waaye sooma shay xalaal kuu ahaa oo kuu bannaanaa haddaad ruux caadiya shardi kula gashood ballan kula gasho soo ballanku ma laaziminayo ballankaa laaziminaya marka hore laazim ma ahayn laakiin ballankanaa laaziminaya shardiganaa laaziminaya tanna waa la mid sida raajixa marka waxa weeye haddaad haweenta kula shardi a ah ku keento noocaas haddaad ku keento waa inaad shardigeedii fuliso waad fulin weyday soo maaha xaq bay u leedahay inay fasaqato maxkamaday tegi indhahaagoo shan ah bay maxkamadda degiyo waraaq baa lasoo soo siini gurigii aabbaha aada baa la dhihi meesh leanna adaa jebiyey wixii laysku oga waxaa geli karaya shuruuda noocaasa oo soo gelaya hadday kugula heshiiso inaad ehelkeedii aabbaheed iyo hooyadeed inaad wax siiso waa ku guursanaya laakiin reer fuqaraha baan ka dhashay waxoogaa tobankoon kun oo kun oo doolar reerka u tuur waa yahay baati waa ku mehegsatay tobankii kun waa kugu laazimaya warkaasi war cadmiya ragow marka hore indhaha ha la kala qaado marka hore caliyadu kaa daadanayso waxoogaa miyirto shuruudaha lagaa saxiixanayo iska ilaali laakiin haddaad gasho laba mid waay inaad fuliso iyo inay naagla-aan kugu dhacay labada mid waay hada bilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali saxbi wslm